ugu talagalay subxaanahu wa inay isaga jeclaadaan oo ay weyneeyaan oo ay isu dulleeyaan oo isu dhuldhigaan waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إلهي وحول لما قدبونا مذو بنانا معها وانا شيء حاران أه قف مؤمن أون أه وشيء آن بنانين قبر مسلمة وشيء آن بنانين haddii la yidhaahdo ilaahay baa xukumay ama rasuulkaa xukumay calayhi salaatu wasalaam inay kala doordoortaan bimacnaa doordoorashada qofku uu kala doordooranayo wuxuu ilaahay u sharciyeeyey miyuu sameeyaa mise wuu iska daayaa ma wakhtiganay ku habboontay mise kuma habboona hawadiisa miyay waafaqsantay mise ma waafaqsana inuu sidaa u kala doordoortaa ma bannaana buu ilaahay yidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo gebagabeeyey waman yacsi allaaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina qofka caasiyee amar diidda ku sameeya ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu qofkaasi lumay baadi fog aayaddan qur-aanka ah ilaahay wuxuu kaga warramay subxaanahu wa tacaala si guud arrimaha oo dhan haddii ilaahay shay uu sheega ama rasuulku sala allahu caley wasalama in loo hoggaansamo wa qaala waxaa kaloo ilaahay uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ilaahay wuxuu yidhaah ka digtoonaadaan kuwa amarka rasuulka khilaafaya ah calayhi salaatu wasalaam in ay gaalnimada ku dhacaan an tusiibahum fitna axmed ibnu xambal wuxuu yidhi atadri ma alfitna lacalahu idaa radda bacda qowlihi an yaziiqa qalbuh waxaa laga yaabaa hadduu rasuulka hadalkiisa wax ka mida celiya in qalbigiisu leexdo ow fayahlika uu halaagsamo waxa uu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah wqad sanafa alimaamu axmedu kitaaban fii taacati rasuuli sala allahu caleyh wasalama axmed ibnu xambal wuxuu ka qoray rasuulka in la maqlo kitaab dhan buu ka qoray wa hada muttafaqun calayhi bayna aimati lmuslimiin taasina waa mid la isku waafaqsan yahay aimada muslimiinta bimacnaa taacada ilahay taacada rasuulka inay waajib ku tahay qof kasta fa taacatu llahi wa rasuuli in ilaahay laga amarqaato rasuulkiisa laga amarqaato wa taxliilu maa xalalahu allahu warasuuluh in xalaal loo aamino wuxuu ilaahay xalaal ka dhigay ama rasuul ka dhigay wa taxriimu maa xaramahu allahu warasuuluh iyo in xaaraan loo aamino wuxuu ilaahay xaaraan ka dhigay ama rasuulku uu ka dhigay sala allahu caleyh wasalama wa iijaa'u maa awjabahu allahu warasuuluh iyo in waajib loo aamino wuxuu ilaahay waajib ka dhigay ama rasuul ka dhigay sala allahu caleyh wasalama waajibun calaa jamiici thaqalayn waa mid waajib ku ah insigii jinkaa loo jeedaayay al insu waljiin waajibun calaa kulli axadin fii kulli xaalin siran wacalaaniyatan waa mid waajib ku ah qof kasta wakhti kasta majmuucu lfataawo hadalkaa kaga waramay ama uu ku tilmaamay sheekhulislaam ibnu taymiya hadalkaasoo dhan marka la ysku soo ururiyo ilaahay in la maqlo amarkiisa la qaato nebi maxamedna sala allahu caleyh wasalam la qaato amarkiisu waajib bay ku tahi rag iyo dumarba way u siman yihiin laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaarkoodna rag baa lala hadlaya mararka qaarkoodna dumar baa lala hadlayaa maaha marka lala hadlo shay dumarka ku gaar ah in iyaga diinta lagu adadkaynayo ama la leeyahay sidaa inaad samaystaan baa idinka idin saaran bal ragguna inay sidaa sameeyaan ma saarna in loo jeeda ma aha ee waxaa loo jeedaa idinkana sidaa idin saaran inaad samaystaan raggana waxaa saaran waajibaad kale waayo mid kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku waajibiyey waajibaad saaran oo gaar ku ah mukhaalafaadku way fara badan yihiin dumarka ka dhaca weliba inta faraha badanna waxa kalifa cilmi daro ayaa kalifta waxaa jira mukhaalafaat caqadiya waxaa ka mid a ah mukhaalafaadka caqiidada taabanaya addahaabu ila alkahanati waalcaraafiin dadka daalabatu cilmiga laga yaabo inaanay samaynin laakiin in dadkii waalidiinta ahaa iyo dadkii kale samaynayay in loo digoo la gaadhsiiyo loo sheegaa waa muhim weeye in loo tago faaliyayaasha iyo indhasarcaadka kuwa sameeya iyo musixiriinta iyo waxa la in loo tago waxay ka mid tahay mukhaalafaadka inta faraha badan dumarka ka dhacda inta faraha badan leh waxaa laga yaabaa in dumarku ay u tagaan haddii dhibaata ay ku dhacdo faaliyayaan weliba markaana cilmu lahayn aanay garanayn ayay taasi dhacaysaa can bacdi aswaaji nabiy sal allahu aley wasalam can nabiy sal allahu aley wasalam qaala man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla rawaahu muslim rasuulku wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka u taga mid sheegta baadi lunta inuu helayo qofka u taga ee weydiiyo wax lagama aqbalo salaad buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam afartan cisho bimacnaa iska faaliya unbuu noqonayaa faaliyuhu wuxuu u qaybsamaa laba nooc mid waxa maqan sheega oo idhaahda waxaa waxaasaa kugu dhacaya waxaasaad heli doontaa iyo mid wax tegay sheego idhaa wax tegay baan sheegayaa kaasna macaraafaa loo yaqaanaa qofka u taga ee wax weydiiya yaanu rumaysan afartan cisho salaad lagama aqbalay buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wa can abi hurayrata ana nabiy sal allahu caley wasalam qaala waxaa kaloo abu hurayra uu ka wariyey rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquulu wman ataa imra'atan fii duburiha wman ataa imra'atan xaa'ida faqad bari'a mima unzila calaa muxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi rasuulku qofka u taga faaliya ee rumaysta amaba wuxuu leeyahay run u qaatoo sax u qaata qofka u taga gabadh xaggeednama uga taga ama gabadh xaydle u taga u galmooda wuxuu qofkaasi beri ka noqdo diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu can inabiy sal allahu alay wasalam qaala jaabir bni cabdillaahi saxaaba yidhahdaa waxaysan rasuulka u ka wariyey inuu rasuulku yidhi man ataa kaahinan fasadaqahu bima qaala faqad kafara bima unzila cala muxamadin sal allahu caleyh wasalam qofka u taga faaliye ee rumaysta hadalkiisa ee u qaata hadalkiisa wuxuu ka gaaloobay diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed waxay u qaybsamayaan dadka faaliyayaasha u tegayaa laba qolo sida axaadiidtu aynoo sheegtay qof u tegaya oo wax iska weydiinaya oo aan rumaysan ahayn kaa afartan cisho salaad lagama aqbalay suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo qof u tegaya oo rumaysanaya kaasina isagu diinta islaamkuu ka gaaloobaya uu ka baxayaa siduu rasuulku sheegay sala allahu caleyh wasalam qayb saddexaad baa jirta oo culimmada qaar ay tilmaameen qofka u taga faaliye si uu usoo fashiliyo ama si uu usoo ceebeeyo kaasi isagu dembi kuma dhicin rasuulkuba sal allahu caleyh wasalam ibnu sayaad buu u tegey waxbuu weydiiyey si uu u ceebeeyo oo u fashiliyo waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka ka dhaca dumarka in fara badan inay qubuuraha ziyaarashadooda farabadiyaan oo laga yaabaa dumarka qaarkoodba inay jadul samaystaan oo jimco kasta qabriga aabaheed ama qabrigii walaalkeed ama qubuur kale inay tagto oo ay tiraawan soo ziyaarinayaan qabriga inay dumarku ziyaartaan mar oo loo ogoliyey laakiin inay farabadiyaan oo ku noqnoqdaan sharciguma ogola waayo abu hureyre wuxuu nebiga ka wariyey sal allahu aley wasalam rasuulku inuu yidhi lacana allahu zawaaraat alqubuuri ilaahay ha nacdalo dumarka qabriyada siyaarashadooda farbadiya ilaahay ha nacdalo buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam gabadha muslimada uma bannaana inay badiso qabriyada inay ziyaaratoy ku noqnoqoto waayo taas waxay keensanaysaa inay shariicada khilaafto inay baroorato ama murugo xoogle ay la soo noqoto oo nafteeda u geysan kara dhibaato amaba in qubuurtii laga dhigto meelo loo dalxiis tago sida dad fara badan ay wakhtiyooda ku dayacaan ay sameeyaan iyagoo ku qoslaya iyagoo wax iska cuncunaya oo aan ogeynba waxa ka jira iyo meesha ay joogaan waxaa kaloo ka mid oo in fara badan dad cilmile iyo dad aan cilmi lahaynba ka dhaca dumarka anniyaaxatu cala alamwaat dadka dhintay in laga dul baroorto oo loo ooyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu cabdillahi mascuud ka wariyey inuu rasuulku yidhi laysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub wadacaa bidacwa aljaahiliya wuxuu rasuulkuni nagama mid ahaa oo ummadda nebi maxamed ma aha qofka dumarkaee googoysa maryaheeda iyo qofka dumarka ah ee ku baaqda ama ku baroorata baroortii dadkii gaalada ay ku barooran jireen oo kale siday odhan jireen tiraahda waxaa kaloo abi muusa alashcari uu rasuul ka wariyay inuu rasuulku yidhi annaa'ixatu idaa lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayha sirbaalu min qatiraan wa diracun min jarab wuxuu rasuulku yidhi gabadha bal haddaanay toobad keenin intaanay dhimanin maalinta qiyaame waxaa la soo istaajiyaa iyadoo loo geliyey dirac naxaas ah iyo dirac cadhaa iyadoo loo geliyey naarta gudaheeda rawaahu muslim labada xadiid waxay noo sheegayaan inaanay bannaanayn dadka dhintay in loo baroorto khaasatan baroor dadku maqlayaan qofku wuu ooyi karaa oo ishiisu way ilmayn kartaa waanu murugoon karaa siduu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam ina alqalba layaxzan ina alcayna latadmac qalbiguna waa murugoonaya ishuna waa ilmaynaysaa walaa naquulu ila maa yurdi allah laakiin odhan mayno wax ilaahay raaligelinayo mooye wax kalabuu rasuulku yidhi sal allahu aley wasalam layskuma haysto rasuulku ma diidin inuu qofku ooye ama u murugoodo bimacnaa inuu ilmeeyo laakiin waxa la diiday hadalka ka soo baxaya afka oo dumarka qaarkood markay barooranayaanba ay sheegayaan cid kaloo hebelow la idhaaba inaanay jirin ama cid kaloo loo irkadoo loo carara inaanay jirin hebel hadduu dhintay inaanay nolol jirinba ilaa dumarka qaarkood ay yidhaahdeen ilaahayow maxaad nagu leedahay markay barooranayeen falaa xawla walaa quwata ila billah waxaa kaloo ka mida oo ka dhaca dumar fara badan alxalfu bikayr illaah in lagu dhaarto ilaaha cidaan ahayn qaarkood waxay ku dhaartaan ubadkooda qaarkood waxay ku dhaartaan curadkooda qaarkood waxay ku dhaartaan aabbahood qaarkood waxay ku dhaartaan waxyaabo markaasi kale oo ka fara badan intan cabdilaahi bni cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu ana nabiya sal allahu aleyh wasalam qaala ina allaha tacaala yanhaakum ilaahay wuxuu idiin diidayaa an taxlifuu biaabaa'ikum inaad aabbayaashin ku dhaarataan faman kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut kiina dhaaranayaa ilaahaya ku dhaartaa ma iska aamuso muttafaqun calayh wa fii riwaayatin fi saxiixi faman kaana xaalifan falaa yaxlif ila billah aw liyaskut yasmut wuxuu rasuulku i kiina dhaaranaya ilaahay inuu ku dhaarta ama iska aamuso talow xukunkeedu muxuu noqonayaa sharcan wuxuu rasuulku yihi sal allahu caley wasalam man xalafa bikayr illaah faqad kafara aw ashrak qofka ilaahay waxaan ahayn ku dhaartaa wuu gaaloobay oo shirki buu la yimid waayo dhaarta ilaahay kayrkii lagu dhaarto waxa ku jira tacdiim cidda lagu dhaaranayo weyneyn la weyneynayo sidaa awgeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu diiday in lagu dhaarto cidaan ilaahay ahayn markuu maqlay rasuulku sal allahu caley wasalam nin aabbihii ku dhaaranaya waxau rasuulku yidhi sal allahu caley wasalama ina allaha tacaala yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum wuxuu ilaahay idiin diidaya aabbayaashiinaad ku dhaarataan waana shirki asqar ah haddii lagu dhaco waa dembi ilaahay lagu caasiyo dembiga ugu weyn marka shirkiga akbarkaa laga yimaado waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ka dhaca dad fara badan khaasatan dumarka alxadfu lkaadib in been ay ku dhaarato walow yaa ilaahay idaan ahayn lagu dhaarane ilaahayba iyadoo lagu dhaaranayo ayaa laga yaabaa in been ay ku dhaarato oo aanay u aaba yeelin ama aanay ilaahay ka cabsanin waxaa ka mid a axaadiidta rasuulka diidaysata xadiidka cabdillahi bni camr ibni caas wuxuu yidhi cabdillahi bni camar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkabaa'iru alishraaku billah wacuquuqu lwaalidayn waqatlu nnafsi walyamiinu alghamuus wuxuu rasuulku yidhi sal allahu caley wasalama dembiyada waaweyn waxa ugu waaweyn ilaahay kayrkii oo la caabudo waalidkoo kale iyo laga shaqaysto naf in la dilo iyo dhaar beena in lagu dhaarto bukhaari baa wariye xadiidka riwaayad kale acraabi baa nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi malkabaa'iru rasuulkii ilaahay dembiyada waaweyni waa maxay wuxuu rasuulku ku yidhi al billaah ilaahay ood cid aan ahayn caabudo qaala uma maadaa maxaa ku xiga buu yidhi qaala alyamiinu lhamuus dhaarta qofkii ku dhaartay naarta quusinaysa ayaa ku xigta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qaala qultu wama alyamiinu lhamuus wuxuu ku yidhi ninkii acraabigaha rasuulka oo yamiinulkhamuus waa maxay rasuulkii ilaahayow qaala aladii yaqtaticu maala mri'in muslim waa qofka ku goosanaya dhaartiisa qof muslima xoolihiisa isagoo been ku dhaaranaya imaamu nawowi wuxuu ihi raximahullah yacnii biyamiinin huwa fiiha kaadib dhaar buu ku dhaaranayaa uu beenaana ku yaho aan maruu sheeg ahayn waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka xagga caqiida ku tacalluqee ka dhaca dumarka allacnu nacdasha ayaa ka oo waxaa laga yaabaa xataa hooye inay ilmaheedii nacdasho ama inay nafteedaba nacdasho ama inay aabbaheed nacdasho ama inay ilmaheeda laftiisaba ay nacdasho ama ilmaheeda aabbihi ay nacdasho waxaa laga yaabaa in laba qof ay isnacdalaan oo muslimiini oo midba ka kale uu nacdalo bal eega axaadiidta rasuulka ka sugan calayhi salaatu wasalaam nabigu sal allahu aley wasalam wuxuu uhi sida cabdillahi bni cumar uu ka warinayo qaala yaa macshara annisaai tasadaqna wuxuu rasuulku uhi dumarow ama ururkii dumarkow sadaqa la baxa wa akirna min alistikfaar dembi dhaafka ilaahay aad weydiisanaysaanna farabadsado ilaahay dembi dhaaf weydiista فإنii رأytkuna أكara أhli الnaari waxaan idin arkay idinkoo naarta u badane ilaahayna dembidhaaf weydiista in badan sadaqana bixiya in badan buu rasuulku uhi calayh isalaatu wasalaam qaalat imra'atu minhunna gabadh dumarkii ka mida nebiga ku tiri calayhi salaatu wasalaam maa lanaa akaru ahli nnaar oo rasuulkii ilaahayow maxaan ugu dhaco akara ahli naar aanu ku noqonnay dadka ugu badan naarta qaala wuxuu rasuulku ku yidhi sal allahu calayh wasalama tukfirna alacna waxaad badisaan nacdashaad badisaan dumarow wa takfurna alcashiir ninkiinu samuu idiin falayna waad ku gaalowdaan maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin aqlaba lidii lubbin minkuna wuxuu rasuulku yidhi ma arag qaar idinka caqli diin liita oo mid caqlila haddana ka leexin og qaalat waxay tidhi wamaa nuqsaanu alcaqli wadiin oo maxaa caqliga diinteeda liida rasuulka ilaahayow qaala wuxuu rasuulku ku yidhi shahaadatu mar'atayni bishahaadati rajulin markhaatiga laba dumari markhaati nin bay istaagayaan wa tamkuthu alayaama laa tushallii maalmana way joogaysaa gabadhiyo tukan mayso bimacnaa maalmahay xayd ka leedahay ma tukanayso rawaahu muslim wa can abidardaa'i radia allahu canhu qaal abidardaana wuxuu yidhi alla raalliha ah ka noqda ee eh. qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi ina alcabda idaa lacana shayan adoonku hadduu wax nacdalo muu odhan idaa lacana musliman aw kaafiran hadduu wax nacdalo shayguu nacdalayaa balmay quraanjo ahaato wuxuu rasuulku yidhi sacadat illacnatu ila asamaa nacdashii samaday kortaa fatuqlaqu abwaabu samaa'i duunaha albaabada samadaee toddobadaahba waa laga soo xidhaa uma tahbitu ila alardi haddana waxay usoo degtaa dhulka fatuqlaqu abwaabuha duunaha تضبض دول البابود دول والغا خيدا ثم تاخذ يمينا وشمالا هذا لمذ يبذح بي وعرتا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن هذه ميلي كبخدان هلين برسول عليه الصلاه والسلام قفكي لنعدلي اي دلتي ماضا فان كان اهلا لذلك هدو اهلها نعلشا ويكدعنا wailaa rajacat ilaa qaa'ilihaa haddaanu ehel ahayn waxay ku soo noqotaa oy ku dhacdaa kii yidhi qof muslima oo laa ilaaha ila allah leh oo mucayan oo shakhsi nacdal marna ma mutaysanin xadiidka abu daauud baa wariyey imaam alalbaanina wuxuu yidhi waa xadiid xasana saxiixu ljaamica buu ku taxsiiniyey wuxuu inoogu caddeeyey axaadiidaynu akhrinay oo dhan inaanay bannaanayn nacdash waa kow inay dumarku u badiyiin nacdasha waa laba inay fara badiyaan waa saddex in qofka hadduu wax nacdalo hadduu muslim nacdalo gaar ahaan isaga inay kusoo laabanayso xataa rasuulku sala allahu caley wasalam wuxuu nacdalay rag gaara oo hebel iyo hebel iyo hebela ah oo mushrikiin oo gaalo ah ilaahay buu u diiday inuu nacdalo qof gaara oo mucayana oo la garanayo oo gaal ah oo aan gaalnimo ku dhiman lama nacmali karo laysa laka min alamri shay baa kusoo degay qur'aan ilaahay uu leeyahy waxba kaama gelin adiga haddaanu doonana waanu cadaabi haddaanu doona waanu dembi dhaafi iyagu waa daalimiin laakiin ilaahay subxaanahu wa qofkan aad nacdalayso laga yaaba inuu toobadda waafajiyo weliba raggu rasuulku nacdalay badankooda waa islaameen waxaa kaloo laga qaadanaya axaadiidta shay haddii la nacdalo in laga fogaado haddii guri wax lagu dhex nacdalo ama gaadi ama meel kale inaad meesha iskaga cartood ka tagtid maadaama rasuulkuba sal allahu aleyh wasalam hasha u ka cararay intaas waxaynu ku urinaynaa ama aynu ku gabagabaynaynaa mukhaalafaadkii caqiidada ee laga yaabo dee cid kastoo ka dhici karta khaasatan dumarka ka dhacayay aynu eegna bal mukhaalafaad salaada gudaheeda in badan ka dhaca dumarka mukhaalafaadka waxaa ka mida ugu horeeya taakhiiru salaati can waqtiha salaada inay wakhtigeedii uga dhigto ilaahay subxaanahu wa tacaala dumarka wuu u naxariistay markuu ka dhaafay salaada jamaacada lagu tukanayo salaad subaxna u kalihi mayso salaadna aqiimkeeda ma sugayso masaajidka safka hore geli mayso bal khayru sufuufi nisaai aakhiruhaa safafka dumarka safka ugu dambeeyaa ugu khayr badanba waxaanuu rasuulku yihi sal allahu caleyh wasalam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allahi wa buyuutuhunna khayrun lahunna dumarka ha u diidina masaajida ilaahay laakiin guryahooda uga khayr badan buu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam weliba rasuulku markuu xadiidkaa yidhi wuxuu joogay meel salaadu ay u dhiganto boqol kun oo salaadood iyo kasii badan ay u dhiganto salaada qudhila tukada rasuulku sal allahu caley wasalam maadaama uu sheegay dumarkii ilaahay subxaanahu wa tacala inaanu ku waajin wax jamaaca waxaa laga yaabaa dumar badan inay isdhigtaan oo xilligii la aadaamay ee la aqiimay salaadiiba markaasi la tukaday inay salaad salaad iska gaadhsiiso inaanay tukaninba inay dib iskaga dhigto wakhtigii salaadoo baxayba oo aanay aaba yeelin maadaama jamac aanay tegayn laga yaabaa inay leedahay aniga ma kolbaa la aqiimaya amba la aadaamaya bal eeg xadiidkan cabdiraxmaan ibnu cawf uu rasuulka ka wariyey sal allahu aley wasalam qaala qaala rasuulu llahi sal allahu aley wasalam wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yihi sal allahu aley wasalam idaa sallat ilmar'atu khamsaha hadday gabadhu shanteeda wakhti tukato maaha wakhtiya iyada ay samaysatay waktiyadu ilaahay yidhi tuko iyo meeshuu yidhi tuko iyo wakhtigii ku idhi tuko iyo qaabkii loo yidhi tuko waa inay intaaba ku tukato iyadu say doonto u tukan wa saamat shahrahaa bisheedana ay soonto buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wa xafidat farjahaa xubinteedana ay ilaashato wa ataacat zawjahaa ninkeedana ay maqasho qiila laha dkhuli ljannata min ayi abwaabi ljannati shiti waxaa lagu yidhaahdaa albaabada jannadae sideeda ah kaa doonta ka galbuu rasuulkuna calayh isalaatu wasalaam tabaraani baa weriyey imaamu lalbanina waxa uu ka dhigay markaa uu tilmaamay inuu yahay xadiis saxiixa wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya taariku salaadka camdan laa yushracu lahu qadaa'uha walaa tasixu minhu bal yukthiru min altatawuci wakada asawm wa huwa qowlu taa'ifati min asalaf qofka salaad ka tegey ee bimacnaa wakhtigeedii ka saaray maba qalayn karaba qalalaguma laha maadaama salaadaasi ay ka tagtay lama qalaynayo sunnayaashu farabadinaya iyo ducada way dhaaftay salaadaasi ma banaana qof muslima nin ha noqda ama gabadh inuu salaada wakhtigeeda ka saaro rasuulkuna sal allahu calay wasalam wuxuu uhi man camila camalan laysa calayhi amra fa warad hadduu ka saara wakhtigeedii salaadii duhur baanu tukan ilaa salaadii casar buu soo gaadhsiiyey dembi iyo ihmi waa saaran calayhi sidoo kale waxaa laga yaabaa in dumar badan ay tukadaan waliba intaana cilmiga u lahayn weeyaan iyadoo aana madaxeeda wax saarnayn ama iyadoo aanay aad u absurayn oo jirkeeda cawradeeda wax ka mid a ay muuqato walow yaanay la joogin cid gayaankeeda ninkeedii oo kalea maalan gabadhu ma bannaana in laga arko jidhkeeda wejigeedii labadeeda kafoo laysu khilaafsanya mooyaane ma bannaana haddiiba ay ku tukanaysa meel dad kale joogaan ma bannaano jidhkeeda in laga arko wejiga iyo labada calaanaloodoo laisku khilaafsanya mooyaane amaa haddii keligeeda tukanayso waa inay jirkeeda asturto oo ay qariso laga yaaba cagaheeda oo kale iyo gacmaheed oo kale shardi ma aha hadday keligeedtii ama ninkeedu ka tukanayso ama aabbaheedi iyo ciyaalkeedii ubadkeeda iyo dumar muslimiin oo kale wuxuu yihi rasuulku sal allahu aley wasalam xadiidka caaisha laa yaqbalu llahu salaata xaa'idin ila bikhimaar ilaahay ma aqbalayo gabadh qaangaadhay salaadeeda ilaahay ma aqbalayo qabadh qaangaadho oo bimacnaa afartii calaamadooda lagu qaangaadhayay mid ka midii ay ku oogsantay ilaa bikhimaarin ilaa inay xijaabantii mooyaane khimaarkuna waxaa rasuulku sal allahu calay wasalam uga jeedaa inay markaa xijaabato laakiin waajibkuma aha inay cagaheeda iyo gacmaheeda ay qariso haddii aanay cid kale oo giyaankeedii aanu arkahayn oo aanay ku dhex jirin dad kale wuxuu uhi shaykhulislaam ibnu taymiya waqad habata binnasi walijmaaci أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحيري سنضي إجماع وحكسقنا ذي قبر إناني واجب كواهين حلقة تكنيس إني جلباب كوين قادت إلا شربات ذي هذا لكن بحض واجب كتيني قادته وعلى شخص السلام من تيمية وحتى لك قادنا إياه هذه قريقة ذي كتكنيسو wejigeed iyo gacmaheed iyo lugaheed inay iska muuqan karaan bimacnaa dee gurigeed hadday ku tukanayso cid kale ma soo geliso ciday u bannaantahay inay aragto wejigeeda ama cagaheed ayaa guriga iman karta mukhaalafaadkaas iyo mukhaalafaad badan oo kale way jiraan waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood inuu xaydkii ka go'o wakhti salaadi ay joogto oo ay maydhan karto ka gaadhsiin karto inay maydhato oo dahaar ay dahaaro qaadato laga yaaba inay dib iskaga dhigto iskamadaysa salaada iyadoo dahaaro qaadan karta oo ta kale ay gudbiso ma banaana taa lafteeduna waa mukhaalafa sharcanna markaasi laa yajuus waxaa ka mid a mukhaalafaadka mukhaalafaat libaasi waziina marya xidhashada iyo isqurxinta mukhaalafaad iyo dunuub fara badan fara badan welibana waddankaynu joogno iyo wakhtigaynu nool nahayba markaasi jira waxaa ka mid ah in dumarku xijaabkii saxda ahaa ee shuruuddii saxdaha ku oobsantay inay markaa aanay qaadanba akarkoodu kuma arkiisa xijaabkii sharciga ahaa ee shuruudahaas ay ku oobsameen ilaahay wuxuu idhi subxaana يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما إلهي وحو دواقي النبي محمد عليه الصلاة والسلام waxaan uu sheegay inuu ka bilaabo amarkaasi dumarkiisii hablihiisa iyo dumarka muuminaadka waxaanu ilaahay faray inay jilbaab isku sii daayaan sharciya waxaanu ilaahay sheegay faa'iidada ka helayaan oo ah in la garto inay yihiin dumar xor ah iyo in la garto inay yihiin dumar dhowrsoon oo aan xumaan loola soo bireerahayn wuxuu yidhi imaamu sicdi raximahullah hadihi alaaya التي تسمى آية الحجاب فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيره كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أن يدنين عليهن من جلابيبهن wahuna allaatii yakuna fowqa ahiyaabi wuxuu yidhi imaamu sicidi aayadda qur-aanka ah oo ku jirta suurat laxzaab ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala ku sheegay nebi maxamed amar uu siiyey calayh salaatu wasalaam amarkaasoo uu ku bilaabay naftiisa kadibna nebi maxamed la faray inuu dumarkiisa faro dumarka mu'minaadkana faro hablihiisana uu faro waayo iyagaa ku waajibay inuu marka hore iyaga u sheeg u gaadhsiiyo siduu ilaahay bayhi uga diga ehelkiina iyo nafihiinaba naar wuxuu ilaahay faray inay ku sii daayaan maryahooda jirkooda oo dhan oo ay qariyaan ilaa wejiga iyo calaacashu laysu khilaafsanya mooyaane suurat laxzaab aayadda sagaaliyo kontonaad aayaddaasi tafsiirkeeda intaasaynu kaga baxaynaa cabdillaahi bin mascuud wuxuu yidhi radia allahu canhu can nabiyi sal allahu aleyh wasalam qaal wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi almar'atu cawra gabadhu waa cawro faqaalat ummu salama waxay ku tidhi ummu salama sideebay samaynayaan fa kayfa yasnacna annisaa'u dumarku iyagu maxay ku samaynayaan biduyuulihinna maradooda halkadoo dambe jiiditaankeeda qaala yurkhiina shibra wuxuu rasuulku yidhi taakay jiidayaan fa qaalat waxay ku tidhi idan tankashifu aqdaamuhunna hadday taa ka jiidaan waxa muuqan doona cidhbahooda qaala wuxuu rasuulku yidhi sal allahu caleyh wasalama fa yurkiinahu diraacan dhudhun ha jiidaan walaa yazidna calayhi kamana kordhinaya buu nebigu yuri calayh salaatu wasalaam dhudhun in ka badan inay dhulka jiido kama kordhinaysa buu rasuulku yuri sal alla slam xijaabka sharciga ah ee la sheegayo waa xijaabka sideed shardi ay ku ofsameen sideeddaa shardi haddii laga helo jilbaab buu noqonayaa sharciga sidaa dadku yaqaanaana xijaab buu iska noqonayaa inkastoo la kala farqiyo oo oo jilbaabna waa marada gabadha muslimadii gashatee weyne asturaysa jidhkeedao dhan xijaabkuna waa marada gurigeeda ku xidhan ee ay iskaga asturaysa ciddii usoo gelaysa farqigaasa udhexeeya waxaa ka mid a shuruudaha xijaabka shardiga koobaad istiicaabu jamiici lbadan jidhkoo dhan inuu markaasi koobayo labada calaalcalood iyo wejiga waa laysku khilaafay an laa yakuuna ziinatan fii nafsih inaanu noqon jilbaabkii mid qurux badan qurux looma ogolo marnaba hadduu qurux badnaadaba mama noqonayo jilbaab an yakuuna safiiqan laa yashif waa inuu noqdo mid qallafsana ma adag oo aan muujinayn an yakuuna fadfaadan hayra dayiq waa inuu noqdo mid ballaadhan oo cidhiidhi aan ahayn an laa yakuuna mubakharan mutayaba waa inaanu noqonin mid bukhuur iyo cadar lagu buufiyey an laa yushbiha libaas alrijaal inaanu u ekaanin maryaha ragga an laa yushbiha libaas alkaafiraat inaanu u ekaanin maryaha dumarka gaaladay xidhanayaan an laa yakuuna libaasa shuhra iyo inaanu noqonin maro keligeed ay dalkaba ka haysato oo cid kaleba haysanin sideedaa sharti haddii laga helo xijaabku ama jilbaabku wuxuu noqonayaa jilbaabkii sharciga ahaa ee mashruuc ahaa gabadha muslimadaana lagu abaalmarinayey ilaahayna dembigeeda ku dhaafay siduu ilaahay buu yidhi wa kaana allahu kafuuran raxiima haddii sideedaa shardi mid ka mida la waayo jilbaabkii sharciga ahaa waa la waayo hadduu yahay mid qurux badan ama carar lagu soo buufiyey ama ku dhegsan gabadha amaba ballaarana laakiin muujinaya jidhkeedii ma soconayo sidoo kale waxaan bannaanayn oo mukhaalafaadka ka mid a inay dumarku gashadaan niqaab saddex nooc ah niqaabka muujinaya indhahoo keliya waa xaaraan ma bannaana inay gabadhu indhaheedoo keliya muujiso amaba indhaheediyo sankeeda ay muujiso ama indhaheediyo sankeeda iyo camankeeda ay muujiso saddexdaa niqaab midna ma bannaana haddaanu dusha sare ka saarnayn daah asturaya gabadha jidhkeeda sheekh muqbil ibni haadi alwaadici iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo aimada sunnada waa la weydiiyey niqaabka indhaho keliya ay muuqanayaan weliba khaasatan gabadhu markay fitnaynaysa ragga indhaheedu ay indha kuulan yihiin wuxuu soo raray sheekh muqbil ibni haadi alwaadici qiso markuu ka warramay inay ragga fitnaynayso gabadha indhaheeda muujisata laga yaabaa gabadh foolxun inay tahay indhaheeda qura markay soo indha kuulata markay muujiso inay dadkiiba ku fitnoobaan inay qurux badantii la moodo oo dabadeeta laga yaabo in dhibaata ka timaado wuxuu soo raqiso qisadaasi waxay tahy wuxuu yidhi sheekha loo yaqaano moxamed ibnu khalaf wuxuu ku sheegay kitaabka la yidhahda akhbaar alqudaat nin iyo gabadh gabadhna isqabsadeen waa nin iyo gabadh isqaba isqabsaday way isku dhaceen dabadeeta qaadigiiba isula yimaadeen waxay yidhahdeen noo garqaad qaadigii baa u garqaaday markii u garqaaday gabadhiibuu arkay indhaheedii waxay xidhayd indhaheeda qula muuqday niqaab indhuhu muuqdaan markuu eegay gabadhii wuxuu ku yidhi ninkii yacmidu axadukum ila almar'ati fayu'diiha walaa yattaqi allaha subxaanahu wa tacaala fiiha wuxuu ku yidhi nin idinka idinka mid yidhi intuu gabadhiisa u tago ayuu weliba dhibayaa ilaahayna ka baqan maayo miyaa markaasaa ninkiibaa fahmay inuu ninkan itixaamay oo gabadh ku fitnoobay qaala fa kashafa alburquca wuxuu ka siibay gabadhii niqaabkii indhahoo qole muujinayay burquc baa laga luqada carabiga indhihii oo qole muujinayey ayuu ka siibay fasfara can wajhin qabiix markaasaa waxaa soo baxay buu ihi weji fool xun fa qaala alqaadi qaadigii wuxuu ku yidhi gabadhii kalaamuka kalaamu madluum hadalkaagu waa hadal qof la dulmiyey buu eegi inaad gabadh lagu xadgudbay tee baa kaa muuqata wa wajhuka wajhu daalim buu ihi wejigaaguna weji qof dulmi sameeyaad ogtay buu ihi markuu arkay foolxumadeedi markii hore wuxuu markaasi u sheegayey xukunka sharciga khilaafsan wuu ku fitnoobay sidaa awgeed in fara badan way dhacdaa in qof uu qof kale ku fitnoobo liajli haada weliba waxaa laga yaabaa inagu inaynaan dumarkeenni waana xidhane beledada qaarkood waxaa la xidhanayaa niqaab muujinaya sunnayaasha iyo sanka iyo ilaa camanka afko keliya qarsoon lihaan baa la dhaha malaa taqriiban luqada carabiga marka kaasna culimmadu way diideen ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu yidhi laa shakka ana niqaaba kaana macruufan fii cahdi nabiyi nabiy sal allahu caleyh wasalam wa ana annisaaa kunna yafcalna waxa shaki aanu ku jirin buu yidhi in niqaabku uu ahaa mid la garanayo wakhtigii nebiga sal allahu caley wasalam dumarka muslimiintiina way niqaaban jireen kamaa yufiiduhu qowlu nabiyi fi lmar'ati idaa axramat laa tantaqib waxaa laga qaadanaya rasuulku inuu ku yidhi gabadhu markay xarmato inaan niqaab xidhanayn faina hada yadulu calaa ana min caadatihina labsu niqaab waxaa taa laga qaadanayaa buuhi dumarkii caadadooda inay ahayd muslimiinta ahaa niqaab inay xidhaan buu yidhi walaakin lakin fii waqtina hada ibnu cuaymin wuxuu laakiin waqtiganaynu ku jirno laa nuftii bijawaazihi bannaanidiisa ma fatwoonino ma bannaana buu yidhi bal naraa mancahu waxaanu aragnaa buu yidhi in dumarka loo diido wadalika liannahu dariicatun ila atawasici fii ma laa yajuus waayo wuxuu noqday buu yidhi mid dadka gaadhsiinaya waxaan bannaanayn wa hada amrun kamaa qaalahu saa'ilu mushaahad waana arrin mushaahada siduu saa'ilku yidhi kadibna uu ka warramay niqaabka loo jeedo ee la diidayaa waa niqaabka indhaha iyo san ku muuqdo ama indhihi sanki ama ku muuqdaan ama haddii gabadhii niqaab indhuhu muuqdan ay gashantay laakiin ay ku sii dayso shareer miyaan indha shareer ama wax xidhan ay ku sii deyso indhaheeda aan la arkayn xilligaa way u banaantay keligeed way xidhan kartaa wax u diidiyaan ma jiraan waayo wax ka hooseeyaba cid ma arkayso nabigeedu waa madowday sidaa awgeed ma banaana mashruucna maaha caado saxna maaha labada indhood in la muujiyo waa fitno waa in laga digtoonaado welibana nafta in lagu tarbiyaday weyaan gabadha muslimaddii waxa u bannaan axaadiidta rasuulka sida laga qaadanayo labadeeda calaan calood oo kafka sacabka intaa qofka lagu salaamo iyo wejigeeda way u bannaantay inay muujiso wax dhibaataana ma laha axaadiidta sida laga qaadanayo inay niqaab xidhato oo wejigeeda dembi ka siisaana waa sunne waajib maaha inay niqaab xidhato waa sunne waa wax bannaan inay wax bannaan dembi u gashaana wax weyan shay mashruuca maaha sida awgeed gabadha muslimadii ama ha qaadato niqaab indhaheeda iyo jidhkeedoo dhan qarinaya wejigeeda oo nabi maxamed sal allahu alay wasalam sunadiisa hafada ajra hesho ama ha iskaba diisa indhahoo qura ka muujinaya wallahu aclam waxaa kaloo ka mid a ah mukhaalafaadka alkhuruuju min almanzili mutabarija inay gabadha guriga ka baxdo iyada oo ismuujisay ama iyadoo ragga dhex qaadaysa oo aan ka haybadaysanayn waxa uu ilaahay yidhi jala wacala waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa ilahay wuxuu ku yihi dumarkii muuminaadka ah guryihiinna ku sugnaada ha bixina siday u bixi jireen dumarkii jaahiliyaadka ahaa dee gabadha muslimadii gurigeeda way ka bixi kartaa xaajo salaad bay u bixi kartaa waxbay soo iibsan kartaa laakiin siday jaahiliyaadkii dumarkii jaahiliyaadka u bixi jireen talow siday u bixi jireen qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi kaanat ilmar'atu takhruju tamshii bayna yaday rijaal gabadha waxay ahayd mid baxda oo ragga hor qaada hor salaqlaysa fadalika tabaruju ljaahiliya tabarujuljaahiliya waa ka inay gabadhii raggii dhex cararto oo laga yaabo inay garabka ugu dhiftay tala iska eego dhilkay doonta ay marto wa can abi hurayrata radia allahu qaala qaala rasuulu lahi allahu alay wasalam abuu hurayra wuxuu rasuulka ka wariyey rasuulku inuu yidhi sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa laba nooc oo naarta gelaya weli ma arag qawmu macahum siyaadun kaadnaabi albaqara yadribuuna biha annaas qaar sita ama dad sita shaabuugyo dabada locdoo kalea oo dad kala dhacaya waa booliska daalimiinta ah. wa nisaaun iyo dumar kaasiyaatun wax huwan oo marya gashan caariyaatun haddana qaawan waxay dhaheen culimmadu waxaa loo jeedaa kaasiyaatun maryay gashan yihiin maryo ad adag laakiin ku dhegsan ama waxay gashan yihiin maryo khafiifa oo laakiin ballaadhan labadiiba waa caariyaat mumiilaatun maa'ilaat way leexsayiinoo xaqii bay ka leexsan ciddii aragtayna xaqay ka soo leexinayaan ru'uusuhunna ka aslimati lbukhti almaa'ila madaxooda waxaad mooddaa hal kuruskeedu hays leeyihi ama hal hays leh bimacnaa madaxay ku guurayaan roolime iyo balaayo iyo baas iyo timo qaar baa xataa marya ku guraya wuxuu rasuulku yiri sal allahu alay wasalam laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha jannada ma gelayaan urteedana ma helayaan wa ina riixahaa la yuujadu bimasiirati kada wakada urteedana waxaa laga helaa socod intaa intaasa rasuulku yihi sal l slam riwaayadda axmed rasuulku wuxuu yidhi nacdala ilcanuuhunna nacdala fa inahunna malcuunaat waa qaala nacdalay buu rasuulku yihi sal allahu aley wasalam waxaa ka mid a mukhaalafaadka ataswiiru sawirada la sawiro weli waxaa sahlay oo fududeeyey laabtoobyada iyo moobilada la sito gabadhii sawir bay iska qaadaysaa laga yaabaa sawirkeeda inuu nin haysto ama nin qaato ama meel ay dhigto ama qof ay u dirto wa haadaa laa yajuus rag iyo dumar toona uma bannaana waxaynu dumarka u khasiisnay muxaadarada dumar ku saabsan can ibni cumar radi allahu canhuma cabdlahi bn cumar rasuulka wuxuu ka wariyay alla raale ka noqdee inuu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam ina aladiina yasnacuuna hadihi suwar yucadabuuna yowma alqiyaama yuqaalu lahum waxyumaa khalaqtum kuwa sawiradanse sawiraya maalinta qiyaamaa la cadaabaya waxaa lagu odhanayaa nooleeya waxaad abuurteen wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal cabdilahi bni cabaas waxaa laga wariyay isna inuu yidhi ilahay raale ka noqdee samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul rasuulkoola baan maqlay kullu musawirin fi nnaar mid kastoo wax sawiraa ah naartuu gelayaa yujcalu lahu bikulli suuratin sawarahaa waxaa loo yeelayaa sawir kastuu sawiray nafsu naf baa loo yeelayaa fa fii jahannam kadib ilaahay ku dhex cadaabaya jahannama ayuu ilaahay ku dhex cadaabaya qaala bnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yidhi fain kunta laabudda faacilan haddii lagugu qaatay sawir oonad ka maarmahayn fasnac ishajara dhirta sawiro wamaa laa ruuxa fiihi iyo waxaanay naf ku jirin wa canhu qaala wuxuu yidhi mar kale samictu rasuul lahi sal allahu aleh wasalam yaquulu rasuulkoo leban maqlay man sawara suuratan fi dunyaa qofka sawir adduunyada ku sawira kullifa an yanfuqa fiiha ruuxa yowma alqiyaama waxaa lagu kalifaa maalinta qiyaame inuu naf geliyo walaysa binaafikhin nafna ma gelin karo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal cabdillaahi bni mascuud waxaa laga wariyey alla raaliha ka noqday inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu rasuulka laban maqlay ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruuna dadka maalinta qiyaame ugu cadaabta xuni waa kuwa isa sawira buu rasuulku yihi calayh salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala dadku ugu cadaab badiyey ama ugu cadaabta badani waa fircoon iyo qoomkiisii nebi ciise xeeradii loo soo dejiyey ciddii beenaysa iyo ciddii sawirta abidalxana waxaa laga wariyey inuu rasuulku wuxuu yidhi malaa'igtu ma soo gasho guri ay jooga ama sawir yaallo wa can abilhayaaji xayaana bni xusaynin abilhayaaj waxaa laga wariyo xayaan bni xuseyn ahaa qaala inuu yidhi qaala lii caliyun radia allahu canhu wuxuu igu yihi cali bna abi aalib alaa abcauka calaa maa bacanii calayhi rasuulu llah miyaanan kula diray rasuulku wuxuu ila diray an laa tadaca suuratan ilaa damastaha sawir ha ka tegin ilaa aad masaxdo walaa qabran mushrifan ilaa sawayta qabri dadka qabuurtooda kale ka muuqdan ha ku soo bixin ilaa dhulka aad la sinto axaadiistaasoo dhan waxaanu sheeganu farabadiyey waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay iska xalaashadaan sawir iyagoo oo sawirka sheekh heblo t v ka soo baxay oo sawirka sheekh hebelba isa sawiray sheekh hebel isa sawirkiisa uu isa sawireed aragtay iyo axaadiidtaa rasuulkee lagu dul akhriyey un kala dooro maalinta qiyaamana waxaad ku jawaabi lahayd adigaa lagaa rabaa waxaa kaloo ka mid a ah waxyaabaha ay dumarku sahashadaan waslu shacri walwashmi walwashri inay timaha tima ku xidhiidhiyaan dadka qaarkood waxaad arkaysa iyagoo jidhkooda magac ku tumaya ama wax lamida ku qoraya iyo sidoo kale ilkahooda iyagoo qorqoraya saddexdaa arrimood waa muxaram aayad qur'aanuna ilaahay kaga warramay subxaanahu wa tacaala uu ku diiday waxaa kaloo ka mid a in jidhka lagu bedelo midabku ilaahay ku siiyey midab kale oo aan ahayn adigoo isticmaalaya shay naftaada dhibaya hadda naftaadibu ilahay kaaga naxariis badan yihi wax naftaada dhibaato u geysanaya midabkaaga inaad ku bedesho laguma oggola waa shay-un muxaramun laa yajuus waa shay aan bannaanayn sidoo kale madaxa madoobayse in la marsado oo timaha la madoobeeyo iyaduna ma banaana casayse iyo buluugeysiya akhtaraysayntaba waa la ogolay wax dhibaatay kuma jiran haddii timaha aanay dhibaato u ama madoobaysyada iyada nahyi baa ku soo arooray rasuulkuna sal allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay laa yuriixuuna raa'ixata aljanna dadka madoobaysada marsanayaa inaanay urta jannada helayn waa timaha oo keliya ama cidiyaha iyo cagaha iyo gacmaatoona wax dhibaatiyo kuma jiraan ilaahay wuxuu yihi subxaana in yadcuuna min duunihi ila inaasa wain yadcuuna ila shayطaana mariidan lacanahu allah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا إلهي وحول وحكى لعابد ما ينقالده وحول بي عابد إلهي سكدي دمر laata iyo cuze iyo manaati dumar bay hayeen baa layidhi asnaam bay sameeyeen asnaamta dabadoodana dumar qaawan baa ku daba jiray oo dadka la hadli jiray saxaabada qaar baa dilay sida khaalid oo kale dumarkii ku daba jiray asnaamta wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ma caabudayaan oo kale shaydaan madax adagoo ilaahay nacdala mooyaane shayddaankaasoo yidhi addoommahaaga waxaan ka samaysan doonaa hayn aan goosto oo waan lumin doonaa yididiilaan gelin doonaa waan fari doonaa dhagaa xawayaankay googoyn doonaan ama nimcoolayda geel iyo adhig iyo looda waan fari doonaa oo abuurkaagay bedeli doonaan bimacnaa waxay ku qanci waaye qaabkaadu abuurtay ilaahayow oo kuwa timaha kala dheeraynaya ilaahay timahooda uu iskugu samay waxaad moodaa in ley ilaahayow si fiican imaad samayna anaa kaa abuur fiican ka iscadaynaya ilaahaw adugu waad garaba inaad caddaysay dawooyimaa soo iibsanaya oo soo kiishanaya laba kiishoo dawaa markaasuu ismarinaya cadceed ma xamilayo dab ma xamilayo khayr iyo wanaag kuma jiraan sidoo kale madoobaysa katimihiisa marsanaya isna waa lamid axaadiistan oon sheegnay ilaahay wuxuu ku soo gebagabeeyey qofka shaydaan ka dhigta sokeeye iyo xidhiidhiye ilaahay sokadii wuxuu khasaaray khasaare cad shay kuma jiro asmaa radia allahu waxay tidhi bal u fiirsada qisadan ana mraatan sa'lat nabiy sal allahu alay wasalam faqaalat ya rasuul allah ina bnatii asaabatha alxasba waxay ku tiri rasuulka ilaahayow inantayda waxa ku dhacay xanuun madaxa ku dhaco timihii daadiyey fatamaraqa shacruhaa timaheediibaa soo qubtoo soo daatay waynugrmatimay noqotay wa innii zawajtuhaa aniguna inantaydii nin baan u guuriyey afa asilu fiih waxay ku tidhi timaheedii tima yar ma ugu yar xidhin karaasi intii yarayda ku hadhay in yaroo kaleo koobiya loogu xudo uu moodo tima caadiya faqaala wuxuu rasuulku yidhi lacana allaahu alwaasila waalmawsuula wuxuu rasuulku yidhi ilaahay ha nacdalo alwaasila waalmawsuula ta xidhiidhinaysa timo iyo tatimo loogu xidhiidhinayo labadaba wa can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuul lahi sal allahu aleyh wasalama lacana alwaasilata waalmustawsila wuxuu yidhi cabdillahi bni cumar rasuulku wuxuu nacdalay gabadha timaheeda tima ku xidhiidhisa iyo ta ugu xidhiidhinaysa ama faraysa waalwaashimata waalmustawshima ta jidhkeeda tumaysa ee ku tumaysa magac ama wax la mid a iyo ta loo tumayo muttafaqun calayh bukhaari muslim baa wariyey wa can ibni mascuudin radia allahu canhu cabdillaahi ibni mascuud waxaa laga wariyay alla raale ka noqda inuu yidhi lacana allahu alwaashimaat waalmustawshimaat waalmutanamisaat waalmutafallijaati lilxusni ilaahay ha nacdalo dumarka timahooda timo ku xidhiidhiya iyo kuwa istuma iyo kuwa tuma iyo kuwa fanax isu sameeya ama isu bambaneeya ilkahooda qurux awgeed almuqayilaati khalq allah kuwaasoo abuurkii ilaahay bedelaya gabadh baa joogtay meeshuu intaa ka yidhi fa qaalat imra'atun fii daalik gabadha waxay ku tidhi oo ma baad nacdanaysaa muslimiina oo dembi ku dhacay oo maxaanu nacdali waayey man lacanahu rasuululahi wa fii kitaab illah qaaru rasuulkii nacdalo kitaabka lagu nacdalay maxaanu nacdali waaye marka waxay weydiisay halkuu ilaahay ku nacdalay gabadha timeetima ku xidhiidhisaanba fanaxis u samaysa qaala wuxuu ku yidhi qaala allahu tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu aayaddaa qur-aankaabuu ku dul akhriyey laga qaadanaya buu ku inaanay bannaanayn in timatima lagu xidhiidhiyo iyo in laystumo iyo in layscadeeyo iyo wixii lamid sidoo kale waxaa jira mukhaalafaad guryaha dhexdooda ka dhaca weliba khaasatan qofku markuu guur sharciya uu u socdo ama uu haysto rasuulka sal allahu caley wasalam waxa u timid gabadh su-aal buu rasuulku weydiiyey mukhaalafada ugu horeeya ee cid ka badbaadaysa ay yartay weeye dad ka badbaadi way jiraan laakiin dumar ka badbaadayaya waa cadamu taaca inaanay dumarku maqal raggooda wax kastoo raggu ay idhaahdaan oo ilaahay subxaana wa tacala amarkiisaanay ku khilaafayn inay gabadhu maqasho waxa uu rasuulku sal allahu caley wasalam gabadha weydiiyey ay haadihi adaat aayatu baclin anti wuxuu ku uhi gabadhaadanay nin maleeday qaalat qultu nacam waxay ku tihi haa nin waan leeyay qaala wuxuu ku uhi kayfa anti lah sideed ku tahay buu rasuulku uhi calayh salaatu wasalaam ninkaaga qaalat waxay tidhi maa aaluuhu ilaa maa cajastu canhu uma aaba yeelay inaan u samafalayo waxaan awoodi waayo mooyaane qaala wuxuu yidhi fa ayna anti minhu fa inamaa huwa jannatuki wa naaruki wuxuu ku yidhi waxaad eegtaa ninkaaga halkaad ka taagan tahay jannadaada iyo naartaaduba waa isagee saasuu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam sidoo kale waxaa rasuulku sala allahu caleyh wasalama uu yidhi alaaatun laa tujaawisu salaatuhum aadaanahum wuxuu rasuulku yidhi saddex salaadoodu dhagahooda uma dhaafto alcabdu laabiqu xataa yarjic addoonka baxsada ilaa uu soo noqdo bimacnaa ninka cid addoonsanaysa ka baxsada wamra'atun baatat wa zawjuha calayha saakhita iyo gabadh waa bariisatay iyadoo ninkeedu u cadhaysan yihin wa imaamu qawmin wahum lahu kaarihuun iyo mid dad tukinaya iyagoo karaahiyeysanaya rawaahu tirmidiyu waxasanahu lalbaniy xadiidkaana tirmidi waa wariyey imaamu albani waa taxsiiniy wa can kacb ibn cujrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal allahu aleyh wasalam nukhbirukum binisaa'ikum min ahli ljanna ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi dumarkiina ahlujanna ee jannada gelaya alwaduudu gabadha ninkeeda jacayl ee jacaylka badan alwaluudu ee dhasha badan allatii idaa dalamat qaalat haadihi yadii fii yadik laa aduuqu qamdan xataa tirdaa gabadhaasoo markay dulmi ama dembi gasho ama ay ninkeeda ka cadhaysay intay u timaada ku tiraahdaa gacantaydu gacantaaday ku jiraysaa bimacnaa waxaan cunayaa ma jiro waxaan samaynayaana ma jiro ilaa aad iga raalin waxaan filayaa wax badan baa ii hadhay muxaadarada maynu dhiganna insha allah